أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu ku guda jirnay taariikhdii taariikhdii andalus taariikhdii andalus oo aynu baranaynay taariikhdaas oo maaragtay marxalado kala duwan soo martay marxalat aldacfi marxalad ay tamaryan yihiin marxalad ay xoogan yihiin asbaabo fara badan oo maaragtay aynu ku baranay asbaabta keenaysa guusha asbaabta keenaysa tamaryarida iyo dacfiga waxyaalo fara badan fara badan marar badanna maaragtay taarikhda andalus ay kusoo noqnoqonaysa arrintaas waxaynoo joogtay inagoo ka warramaynay macrakati zallaaqa dagaalkii zallaaqa la dhihi jiray ee ka dhacay dalka andalus ee dowladdii muraabitiinta uu hogaaminayay yuusuf ibnu tashfin raximahullah uu ku qaaday nimankii maaragtay nasaarada ahaa ee boqorkoodii alfonso alfonsihii lixaad ma alfonso sadis ninkii la dhihi jiray ee muslimiinta maaragtay meelo badan ka qabsaday uu uu la dagaalamay dagaalkiina lagu jebiyey nimankii gaalada ee alfonso iyo ciidamadiisii xataa maaragtay ciidamadiisii dhammaantood ama intoodii badnayd oo dhan ay goobta ku dhinteen ayaan ka warramnay Eh, ninkii alfonso iyo eh, afar boqoloo nin oo la socda ayaa baxsaday oo ku laabtay eh, meesha ay ka yimaadeen qashtaala ama castal saddex boqol oo kamidana dhaawac bay u dhinteen subxaan allah isagii maaragtay ninkii alfonso la dhihi jiray dagaalkii markuu dhammaaday kadib waxaan tilmaamnay inuu lug ka jabay ama lug maaragtay la gooyey markii uu dib u laabtay muddo yar kadib ayuu cadho iyo cil uula dhintay isagiina subxaan allah wiil uu dhalay ayaa meeshii la wareegay ama dowladdii nasaarada ee spain ama spain la baxday dabcan markii dambe ee waqooyiga andalus ka talinaysay la wareegay marka waxaynu nidhi sidoo kale yuusuf ibnu tashfin oo dowladda muraabitiinta ay ka talinaysay waqooyiga africa iyo andalus wuxuu dib ugu laabtay meeshii uu ka yimi oo ah maxay andalus iyo magaalada maraakish oo caasimadooda ahayd muddo markii uu halkii u joogay waxaa dhacday andalus waxaa ka talinayay dowladihii duwali tawaa'if dowladihii kooxaha ka talinayay dowladaha kooxaha yaryari khaniimadii ayay isku qabsadeen mar kale waxyaalihii macrakadii zallaaqa markii loo hiliyey oo ayagu ay burburiyeen maaragtay midnimadii iyo wadajirkii iyo maaragtay awooddii muslimiinta ay burburiyeen ayaa haddana waxay isku qabsadeen khaniimadii marka waxaa dhacday yuusuf ibnu tashfiin oo dowladda weyn madax u ahaa waxaa u timi fatwooyin badan culimo badan baa u fatwootay oo ku dhiiri gelinaysa in uu qabsado andalus oo uu la wareego isagu uu ka xukumo beddelkeeda halka dowladaha yaryar ee kooxaha ah oo aynu ku tilmaamnay inay laba iyo labaatan dowladood oo yaryari ay ka talinayeen waxa weeyaan andalus ay ka talinayeen inteedii in aad u badanna ay nasaaradu ka qabsatay oo magaaladii weynadee dulaytila la qabsaday subxaan allah oo saraqosta la qabsaday oo waxa weeyaan magaalada qurduba ay xisaar iyo go'doon ay ku hayeen markii uu yuusuf ibnu tashfin uu kasoo gaaray marka culimmadii reer andalus iyo culimmadii kale caalamka islaamka ayaa markaa waxa weeyaan fatwooyin bixiyo xataa waxa wey xilligaa waxaa joogay abu xamid alghazali sheikhi la dhihi jiray fatwooyin badan buu helay marka kolkaa waxa weeyaan wuxuu qabsaday yusuf ibnu tashfin ilaa naxariiste wuxuu tagay dib ayuu ugu laabtay aduu dhowr jeer isku xigxiga ayuu dib ugu noqday andalus aakhirkii markii dambe isagaa qabsaday wuxuu madax uga dhigay wiilkiisii oo la dhihi jiray caliy ibni yuusuf ilmutashwiin marka caliy ibni yuusuf ilmutashwiin ayuu madax uga dhigay dowladda muraabidiintu dowlad aada maaragtay waxay ahayd dowlad xoog badan oo in badan markaa difaacday muslimiinta macrakati zallaaqa dagaalkii zallaaqada nasaarada jabkii gaadhay muddo labaatan sannadood ama shan iyo labaatan sannadood kamay soo kabanin yacni lam taqum lahum qaa'ima cid u kacdayba waa la waay ha subxaan allah la ilaha illa allah sanadku markuu marayay shan boqol oo buuro ah shan boqol oo hijirida sanadku marku waa shan boqol oo maaragtay dee shantii boqol markay maraysay ayuu geeriyooday yuusuf ibnu tashfiin raximahullah isagoo cimrigiisu yahay boqol sannadood Ah, subxaan allah boqol sano jir ayuu ahaa sanadkii afar boqolaad ayuu dhashay ilaahay naxariiste marka waxaanu isweydiinaynaa waxyaalaha cajiibka aynu baranayna waxa weeyaan arrin maaragtay ka mid a ah caqiidada muslimiinta waxa weeyaan islaamku ma dhinto islaamku ma baaba-o si kasta haddii maaragtay tamaryarida iyo dacfiga meeshu doonaba ka gaadhe mar buu ka kacaa imise jeer baan aragnay dabcan imisen arkaynay markaa waxa weeye nasaarada ama saliibiyiinta ama dowladaha maaragtay kale ee shisheeye cadowga ku ah oo ka adkaaday oo jebiyey oo laayay haddana ay ka kaceen oo haddana ay xoogaysteen marka asbaabta nasriga iyo guushu ay timaado ayay haddana kacayaan oo guulaysanayaan subxaan allah mar allaale iyo marka asbaabta lagu dulloobo ee ilaahay noo sheegay rasuulkiisana inoo sheegay ay timaadana dullinimo iyo waxay noqonayaan cagta hoosteeda oo way baaba-ayaan marka halkan waxaa inooga soo baxaya arrin aad iyo aad u cajiiba baa inooga soo baxaysa oo ah inaan diinta islaamku weligeed iyo si kasta xita haddii looga adkaado inaanay maaragtay diin baaba-aysa aanay ahayn oo ay tahay diin jiraysa ilaa iyo qiyaamaha jiraysa ha oo calankeedu uu taagnaanayo subxana allah la ilaha illa allah haddaad adigu tamaryari la soo doonanta muslimiinta oo dacf iyo hoog iyo baaba la soo doonantay amaad ka ridowday waxa weeyaan diinta islaamka kuma baahna weeyaan kuma baahna diinta islaamka ilaahay dad kale ayuu maaragtay muslimiin ka dhigtaa oo u heliya diintiisa subxaan allah dadkan aynu ka warramayna maaha dad carbeed waa barbariyiin waa qabaa'il barbar waa qabaa'il barbariyiina weeyaan waa qabaa'il dega waqooyiga afrika dega maaha niman carbeed dabcan dadka carbeed waxa weeyaan waxaa jira geesiyaal badan oo niman carbeed ahaa oo muslimiinta u gargaaray waxaa kaloo jira dad aan carab ahayn oo cajam ah oo aad u badan oo muslimiinta u gargaaray imaamu lbukhaari waayo imaamulmuslim waayo imaamu tirmidi waayo culimmada waaweyn islaamku carabba ma ahan culimmada ugu waaweyn diinta islaamka carabba maaha mujaahidiinta iyo geesiyaada ugu waaweyn islaamka carabba maaha ah, subxaa taa macnaheedu maaha inaynu yasayno amaana xaqirana carabta iyaguna waxa weeyaan geesiyaal fiican iyo dad culamaa way leeyihiin cajamtuna ama dadkaan carabta ahayna iyaguna way leeyihin waxay markaayna tusinaysa oo aynoo tilmaamaysaa oo aynoo caddaynaysaa in waxa weeyaan diinta islaamku marnaba aanay baaba-aynin aanay dhimanaynin laga yaabo inay xanuunsato ama laga yaabo dadka muslimiintaee diinta haystaa inay bokoodaan laga awood bato adduunyo ku mashquulaan ayagu aakhiradooda ay seegaan laakiin diinta islaamku diin marnaba maaragtay jabaysama sa aawadeed bu ilahay quraanka aanka inoogu sheegay subxaana wa tacaala nebigiisa isagoo inooga waramaya sababta nebigiisa loo soo saarayba wuxuu ilaahay yidhi huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiini alxaq liyudhirahu cala addiini kullih walow kariha alkaafiruun walow kariha almushrikuun wa kafa billahi shahida saddex jeer bay aayaddaasi soo noqotay aayadda saddex jeer bay kitaabka qur-aanka kusoo noqotay suuratu towbay ku taalla suuratulfatxi bay ku taalla oo suuratu saf ayay ku taallaa ha wuxuu ilaahay leeya ilaahay waa ka soo diray rasuulkiisa maxamed soo diray maxaa loo soo diray rasuulkan maxamed maxaa loo soo diray liyudhirahu cala diini kulli si uu diintiisu uga awood badata diimaha dhammaantood kulligood ool waxa diin jiro oo dhan diinta islaamka ka awood badan marka waxa weeyaan sheikh ibnu cuthaymiin raximahullah wuxuu yihi maxay kaga awood badnaanaysa laba shay bisayfi walcanaan walxujati walbayaan maaragtay awood xagga seefta ah iyo milatariga iyo hubka iyo xaggaasa way kaga awood badnanaysaa oo dagaal way kaga awood badnaanaysaa xagga xujada iyo caddaynta iyo daliilkana way kaga awood badnaanaysaa marka ilahi wuxu liyudhirahu cala diini kulli diimaha oo dhan ayay ka awood badanta wakafaa billaahi shahiida walow kariha almushrikuun walow kariha alkaafiruun intaba way soo aroortay marka hadday doonaan gaaladu ha nacaan ha kahdaan ha karaahiyeystaan maba rabaanba ilaahay wuxuu dhahay diintiisa ayaa guulaysanaysa ah, subxaan waxaa kaloo ayn halkan ka faa'iideynaa aayaddii qur-aankaayda aanka ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala in tansuru llaha yansurkum haddaad ilaahay u gargaartaan diintiisa idinkana waa laydin gargaaraya ah, waa qaacido iyo xeer ilaahay uu dhigay oo rabbaaniya iyo aayad rabbaaniya weeyaan marka dowladda muraabidiinta dib ugu noqo siday ku aasaasantay waxaa aasaasay shiikh la dhaho cabdullahi ibnu yaasiin shiikh la dhaho cabdullahi ibnu yaasiin ayaa dhul saxaraa tegey meesha maaragtay ay iska galaan mauritania waddanka la dhada mauritania iyo waddanka la dhada senegaal ha koonfurta mauritania iyo waqooyiga senegal saxare ku yaalla buu fadhiistay waa u jeedaan saxarahaasuu markaa u yeedhay nimankii maaragtay qabaayiladii shan qof baa u yimi aakhirkii markii dambe boqol qof bay noqdeen afar sanadood gudahooda markuu joogay kun qof ba ay noqdeen kunkii qof buu eh, qabaa'iladii u kala diray u kala diray ilaa markii dambe uu maaragtay uu islaamay ninkii la dhihi jiray yaxya ibnu cumar alamtuni oo madax meeshii uu ka noqday shiikhii cabdullaahi ibnu yaasiin uu sida uu ku geeriyooday ilaahu naxariiste yaxya ibnu cumar alamtuni isna uu geeriyooday walaalkii baa qabsaday oo ahaa abubakar ibnu cumar alamtuni eeg hadda dadaalkii uu sameeyey shiikha cabdullahi ibnu yaasiin waxaa ka dhashay shiikhan la dhaho abubakar ibnu cumar alamtuni ee aynu nidhi qaaradda africaba isagaa islaamiyey ah, subxana allah la ilaha illa allah labaatan dowladood shan iyo toban ilaa labaatan dowladood oo qaarada africa ku taalla maanta waxaa islaamnimada geliya ninkii la dhigi jiray cabdullahi ibnu cumar alamtuni oo raximahullah hadday ta dowlad maaragtay mauritania iyo senegal iyo niger iyo nigeria gabon ilaa iyo bartamaha africa oo wada maaragtay wadamada congo xaggaasoo dhan bu usii socday subxaan allah lailaha illa allah labaatan dowladood ku dhawaad oo qaaradda afrika ka tirsan ayuu ninkaasi diinta islaamka geeyey ah, subxaan allah waayahay ah, dadaalkii waxaa ka dhashay shiikhii la dhihi jiray cabdullahi ibnu yaasiin inuu soo baxay ninka la dhahdo yuusuf ibnu tashfin oonan ka warramaynay oo jabkii muslimiinta loogu geystay andalus markaa waxa weeyaan uga aaray iyo macrakati zallaqa wanagii ka warramayn iyo inta dowladooda uu ka xukumaya inuu qaarada africa marka saddex qaybood loo qeybiyo qayb dhan uu xukumay yusuf nutashwin oo loogu daray markii dambena uu qabsaday marka waxa weeyaan andalus uu qabsaday ilaa uu geeriyooday sanadkii shan boqolaad ee hijiriyada markii uu geeriyooday yusuf ibnu tashwiin waxaa xilkii la wareegay wiilkiisii oo la dhihi jiray caliy ibnu yuusuf atashwiin caliy ibnu yuusuf atashwiin ayaa maaragtay xilkii la wareegay dabcan caliy ibnu yuusuf atashwiin isaguna Eh, waxa weeyaan wuu sii waday hawshii halkiibuu ka sii waday eh, nasaarada wuu la dagaalamay sanadkii shan boqol iyo kow markay ahayd eh, dagaal baa dhacay wuu ka awood batay ilaa ma sanadkii maaragtay shan boqol iyo sagaalaada hijiriyada waxay muslimiintu mar dambe ay qabsadeen jusuri balyaar jasiiradaha balyaar loo yaqaane mayoorka iyo mayoorka iyo wadamadaas ay ku yaalaan oo nasaaradu ay la wareegtay xilligii dowladaha dawaa'ifka dowladihii kooxuhu ay ka telinayeen maaragtay andalusa la wareegeen subxaan allah eh, dagaalkii zallaaqin ka warramaynay dabcan markii uu dhacay waxa weeye muslimiintu meelo badan oo laga qabsaday ayay dib usoo qabsadeen xataa magaalada lishbon lisbon waa waa caasimada burtuqiiska weyaan iminka eh, waxa weeyaan oo muslimiinta laga qabso inagii nidhi eh, xaggaas oo dhan dhinaca burtuqiiska o dhan waxa weye nasaarada qabsatay dagaalkaas zalaada wuxuu keenay inay muslimiintu meelo badan badan oo laga qabsaday inay dib maaragtay u xoreeyaan laakiin waxaa u suurtoobi weyday inay mar kale maaragtay gacanta ku dhigaan magaaladii weyneyd ee duraydale la dhihi jiray eh, magaalooyinkii kale way qabsadeen soroqosta iyo meelo kale way qabsadeen oo eh, laakiin magaaladaas way suurtogeli weyday leanna xusnin maniic bay lahayd dhufays aada u adag bay lahayd nacam subxaan waxa weeyaan dowladdii uu ka telinayay cali ibn yusuf yusuf ibn tashfin waxaa ku kacday towrad baa ku kacday marka towrad ay ka dambaysay niman la baxay muwaxidiin almuwaxidiin muwaxidiintu waa waxaa eray kasoo jeeda maxay kuwa ilaahay tawxiidka ama ilaahay kali yeela waana eray maaragtay aan fasiri doonno waxa looga jeedo towraddan iyo kacdoonkani maxay ahayd kacdoonkani wuxuu ka yimi xilligii subxaan allah ay dawladda muraabiqiintu ay telinaysay dabcan jihaadka way wadi jireen oo way jihaatami jireen waa kow oo waxay lahaayeen sawalaad ama waxay samayn jireen dagaallo xilliga saamarka ama xilliga xagaaga ay ku qaadaan nimanka nasaareed oo weeraradooda ay iskaga ilaaliyaan iskaga difaacaan laakiin dhibaato kale ayaa jirtay meesha oo ay ay ka tageen dhibaato arrin dhibaato keentay oo maaragtay markii dambena dhabarka ka jabisay waxa weeyaan waxay ka tageen eh, atacliim inay dadka wax baraan ha inay dadkii wax baraan oo aqoontii baa dadkii ku yaraatay oo waxay tarkiiska saareen ama maaragtay ay focuska saareen oo keliya ay xoogga saareen arrinta ku saabsiisan subxaan allah milatariga caskariyadda iyo dagaalada arrintaasi maaragtay xoogga saareen laakiin dadkii kale iyo mujtamacii iyo bulshadii magaalada joogtay aqoontii baa ku yaraatay tacliintii baa ku yaraatay ay diinta u lahaayeen dhibaato kalena way jirtay culimmadii joogtay waddanka oo culimmadii andalus hadday tahay iyo culimmadii joogtay waqooyiga africa way mashquuleen ba ayagaa isku mashquulay waxayna ku mashquuleen eh, alfuruuc waxyaalo yaryar maaragtay asalkii wixii ahaa ee caqiidada iyo maaragtay diintii iyo cilmigii barashadii iyo qur-aankii iyo xadiidkii way ka mashquuleen ayagaa isku mashquulay doodo waaweyn baa xilligaa dhacay marka oo ay dadkii wadaadada sheeganayay ama culummada sheeganayay dhexdooda ka dhacaayay marka dadkii markaa cilmi ma leh aqoon ma leh marka doodaad la gasho nin kala wadaada wuu ku soo radinayaa kan kalena wuu ku soo radinaya markaa way ku dhex wareereen xilligaa markaa waxaa caanbaxday maxay doodo waaweyn iyo murano waaweyn oo waxa laga doodaya aanay ahayn maxay wax asala oo weyn aanay ahayn waxa laga doodaya ay tahay maxay waxyaala furuuca salaada maaragtay marka lagu guda jiro atixiyaadka fartama sidana loo dhaqaajinayaayo ma kor la geenaya hoos baa la geenaya mise maaragtay sida daa'irada sida giraanta loo wareejinaya mise meel lama dhaqaajinaya fartu saasay u taagnaanaysaa <laughs> waxyaala maaragtay subxaan allah waxyaalaha noocaas oo kale ah baa laga murmaayey iyadoo maaragta wixii asalka ahaa laga tegey ama wixii maaragtay ummadda isu haynayay oo caqiidadeedii iyo tawxiidkeedii iyo fiqigeedii iyo diinta islaamka iyo asalkii maaragtay meeshuu wax laga soo qaadanayay qur-aankii iyo sunnadii dadkii may baran aqoonna male markay arkaan dad wadaadayo is haysta oo waxay isku haystaanba marka ay tahay min alfuruuc yacni waxyaala laamaha ah geedku wuxuu leeyahay jirid iyo laama ka farcma ha subxaan allah markaa jirriddii xataa hadday isku hayaan ay dhahayaan kuwani waa wax wey jirriddii bay jabiyeen waxbay ahaan lahayd laakiin laamihii bay isku qabteen subxaan allah waaye marka waxay ilaaween caamadii ama dadkii caanka ahaa caam e, guud dadkii guud ee maaragtay de maaragtay aan waxba baranin ayay halmaameen taasna waxa weeyaan culummadii oo mashquulkoodii uu bato wada biisi noqday ayaa meesha ka soo baxday talabaadee culummada u raacay waxay ahayd waxay gabeen hawshoodii bay gabeen hawshii loo idmaday ee ay muslimka wahayeen bay gabeen oo ah inay wanaagga dadka faraan iyo inay xumaan tahay dadka ka reebaan waxa badatay macaasidii waxa batay dembiyadii iyo macaasidii baa badatay meel walba kalaab iyo meel lagu tunto oo maaragtay alxaanaad kalaabyo waaweyn baa laga furay oo khamriga lagu cabo laguna tunto waaye lagama hadlayo subxana allah lailaha illa allah waxa weeyaan xilligaa dowladdaas waa dowlad muslima weeyaan dowlat almuraabiqiin waa dowlad muslima naagihii iyo dumarkii xijaabkii bay diideen waa loogu taag waayey bal qiyaas dumarkii oo diiday xijaabkii oo dhahay anagu qaadan mayna wax xijaab la dhaho sida iminka maaragtay ka dhacaysa caalamka islaamka waa yahay faaxishadii baa badatay oo dunuubtii iyo macaasidii ayaa badatay waxaa kaloo dhacday xoolihii ayaa batay ha waa tan fitnada maaragtay muslimiinta waa tan subxaan allah marka imise jeer bay soo noqonaysaa arrintaasi bal u fiirsada walaaliya imise jeer bay soo noqonaysaa waxaa batay xoolihii waayo dowladdu waa dowlad weyn dagaalo badan bay gashay way guulaysatay xoolihii baa batay markay xoolihii bateen maxaa dhacay dadkii macaasi badan bay gelayeen marka waayo mar xooluhu ay bataan dembiyadaada adigana badanaya ilaa dee man raxim allah mid ilaaha naxariista mooyaane had iyo jeeraalana macsi inaad gasho ama dembi waaweyn aad gasho oo ummadoo dhan ay wada galaan waxa kow ka ah lacagtaadoo badatiyo xoolahaada waayo macaasidu waxay u baahan tahay lacag fara badan daacadu markaad ilaahay adeecaysid kaagama baahna maxay qarash badan laakiin marka ilaahay la caasinaayo qarash aada u weyn bay u baahantay inaad khamri cabto lacag baad bixinaysaa ilaa khamrigu wuu kala duduwan yahay ka qaaliga waa inaad lacag badan bixisaan inaad kalaabaad lagu tunto la tago waa in lacag badan la bixiyo subxaan allah la ilaha illa allah in taraf la sameeyo iyo xadgudub in la sameeyo waa in xoolo badan ay meesha baxaan marka kolkaa markii xooluhu ay bataan oo fitnatilmaal xoolihiiyo batiyo fitnadaasi ay timaado waxa weeyaan dunuubta iyo macaasiduna way badataan waxaa intaa u dheeray oo ilaahay uu ku ciqaabay subxaana wa tacaala markii xoolihii uu batay eh, dadkiina maaragtay si qaldan ay u adeegsadeen ilaahay wuxuu ku ciqaabay roobkiibuu ka yareeyey roobkii ayuu yareeyey ilaahay subxaana wa tacala marka meesha abaar ayaa ka dhacday iyo abaaro ayaa meeshii ka dhacay waa dowladdii marka dhibaatooyinkaasi markii ay jireen ayaa nin baa soo baxay nin la dhihi jiray maxamed ibnu tuumar oo maaragtay eh, ka damqaday isaguna eh, waxaan eh, dadka dembiyadan badan ee dadka ay galeen iyo dowladdii oo ka seexatay iyo dadkii oo maaragtay aan waxba la barin waxyaalasaas ayuu maaragtay markuu arkay oo qiyaasay ayuu maaragtay ninkaasi kacdoon uu ninkaas ninkaasi hogaaminayaba markaa dhacday ninkani waayo marka <clears throat> ninkan waxa la idhaha maxamed ibnu tumar ama tumart maxamed ibn tumart wuxuu dhashay sanadkii afar boqol iyo sagaashankii hijiriyada ayuu dhashay sanadkii afar boqol iyo sagaashankii ah, waxaanu jiraa cafwan sanadkii afar boqol iyo siddeetan iyo toddobadii buu dhashay kadibna wuxuu aaday oo u safray bariga caalamka islaamka bariga caalamka islaamku waa waa masar iyo dhulka sham iyo aaggaas aagaasuu aaday marka marka culum badan buu bartay ninkani cilmi badan buu helay culimo badan buu la kulmay abu xamid alghazali baa kamid ahaa uu dhulka shaam uu kula kulmay abubakar atardushi buu wax ka bartay masr buu tegay buu ka bartay ciraaq buu tegay wuxuu la kulmay maxay culimo badan khaasatan markuu ciraaq tegay ciraaq hadiyo jaraale waxa weeyaan waa meel xarun u ah kooxaha oo dhan ilaahay amarkiin kooxaha oo dhan hadday shiico tahay hadday muctasilo tahay haddii dadka ahlu sunnaha ay tahay nooc walba khawaarij hadday tahay waa meeshii maaragtay ay ka bilaabmeen ciraaq marka xarunta weeyaan ma aan dhihi karanaba waaba xarunta kooxaha iyo diimaha maaragtay iyo afkaartii madaahibta kala duwan halkaasuu tegey wax badan buu ka bartay koox walba waxbuu ka qaatay marka shiicadii waxbuu ka qaatay oo uu ka bartay muctazilada waxbuu ka qaatay subxaan allah afkaarta ahlusunna waxbuu ka qaatay iyo madaahibta madhabka ahlusunna waxyaalo badan badan baa maaragtay ninkii isugu ururay ilaa iyo uu noqday ninkii caalim weyn wuxuu bartay sidoo kale kalaam eh, jadal hadalka maaragtay doodaha sida loo galo eh, mara eh, dooda loo galo ayuu bartay cilmiga falsafadii kutubadii falsafadii sida loola dooduu bartay calaa kulli xaal ilamaayo culummada islaamka ay ku tilmaameen inuu noqday nin caalim weyn oo aqoon-yahanoo diinta aqoon u leh uu noqday marka ha maxamed ibnu tomar baa la laakiin ha dhibaato buu lahaa hal dhibaato ayuu ninkaasi u lahaa dhibaatadiisu waxay ahayd wuxuu ahaa nin degdeg uu ku jiro degdeg baa ku jiray waayo marka uu dadka xumaanta ka reebayana si xun ama si adag oo cunfi iyo maaragtay ay ku jirto manaxaamid aan adlamoodin aanu naxaynin ayuu maaragtay dadka uga reebi jiray uga reebi jiray marka waxa weeyaan xumaanta taas waxay keentay inay dadkii ka anfariiraan oo ka ordaan subxaan allah iskandariyu tege waa masar weeyaan waxa weeyaan wuxuu ahaa nin xamaasad baa qaadi jirtay markuu arko qof khamri cabayoo kale wuu ku cadhon jiray wuu ka reebi jiray deetana kaan khamriga cabayaaba ama waxa weye wuu la dagaalami jira ama nabar buu u geysan jiray subxaan allah eh, waa laga soo eriyey iskandariya marka markay arkeen ninkan adadaygiisi waa lasoo eriyey doodhi baa maaragtay soo saareen waxay dheheen ordo maqrib alcarabi galbeedka eh, caalamka carabta ama waqooyiga africa meesha loo yaqaana ayay usoo direen dabadeedna dooni bay soo saareen subxaan allah doonnidii isagoo saaran baa wax weeyaan qaar baa khamri ku cabay leannu dadkii tacliimtii baa ku yar subxaan allah aqoontii diinta ma laha waa sida iminkao kale dee dadku aqoon diina ma leh waxa weeyaan macaashigii bay iska sameyn oo khamri bay iska cabcabeen wuu cadhooda markaa adigu khamrigiibuu malaa ka reebay oo salaadiibuu ugu yeedhay inay tukadaan way cadhoodeen oo doonidiiba way ka tuureen subxaan allah <laughs> laa xawla walaa quwata illa billah marka wuu soo dabaashay intay dowladii ka tuuranku soo dabaashay ilaahay amarkii adiguu soo badbaaday magaalo la dhaho marka almahdiya oo tunis ku taalla ayuu yimi halkii buu haddana ka bilaabay dacwaddii uu ka bilaabay aan nidhi waxa weeyaan adadayg badan baa ku jiray eh, halkii markuu ka bilaabay wuxuu kula kulmay magaalada la dhahdo mahdiya nin magaciisa la dhahdo cabdilmu'min ibni cali alkumi ninkaas waxa weeyaan waxay sababtay magaciisa u tilmaamayno leanno hadhow toluu madax noqon doonaa oo dowlad dowladda muraabitiinta dowladda bedeli doonta ayuu madax ka noqon doonaa cabdilmu'min baa la dhahaa ibnu cali alkumi wuxuu dhashay sanadkii afar boqol iyo sagaashankii hijiriyada ayuu dhashay ninkaasuu la kulmay oo isaguna arday ahaa ama ceybidoon ahaa markaa markuu arkay ninkan shiikha ah uu waraystay oo ninkiibaa maaragtay soo dhaweeyey wuxuu dhahay ninkan u baahnaba waa adigan subxaan allah sidaasay maaragtay ku kulmeen oo uu uga mid noqday ardaydii ninkii la dhihi jiray maxamed ibnu tumart wuxuu bilaabay markaa waxa weeyaan inuu dacwaddiisii uu fidiyo ama dadka uu gaadhsiiyo wuxuu la kulmay maalin wuxuu la kulmay markaa gabadh buu la kulmay gabadhaasi waxay ahayd ninka madaxda ka ah dowladda muraabiqiinta ee la dhahda cali ibnu yuusuf tashfiin waxa weeyaan inantii uu dhalay waa inantii u dhalay buu la kulmay gabadhii buu markaa wuxuu u bandhigay wuxuu yihi waxa weeyaan isluubkiisii dacwiga ah isagu siduu dacwadda u wadi jiray ayuu u bandhigin oo ah in laga bilaabo si maaragtay dadkii xumaantiibaa batay oo xumaantiibaa macaasidii iyo munkarki iyo dembiyadiibaa batay si dadka maaragtay macaasida iyo dembiyada iyo munkarka looga reebo waa inaynu ka takhallusnaa dadka madaxda ah inagu madaxdaynu ka bilaabaynaa markaynu madaxkan ka bilaawno madax baynu inagu noqonaynaa markayn madaxda noqono oo inagu dowladii gacanta ku dhigno waxa ay awood aan u inaynu dadkii maaragtay aynu e, ka reebno xumaanta aan ka reebno qaarinuuha fadlan walaalyaal waxaad barbar dhigtaan waxa maanta caalamka islaamka ka dhacay qaarinuuha isbarbar dhig waxa maanta caalamka islaamka ka dhacaya waa inaan maaragtay xukunka qabanaa si aynu dadka uga reebno xumaanta iyo dembiyada ha subxaan dabcan gabadhii waa soo dhaweysay marka arrintii ninkii maaragtay warkiisii wuxuu gaadhay dowladdii muraabidiinta markii uu maaragtay uu dowladdii muraabidiinta warkeedii uu gaadhay waxaa dhacday cali ibnu yuusuf baa u yeedhay ninkii madaxda ahaa baa u yeedhay wuxuu kaloo u yeedhay cali ibnu yuusuf culum culummadii waddanka joogtay buu u yeedhay oo ninkii la dhihi jiray malik oo ahaa isaguna maaragtay culummadii philosophna ay dhihi jireen weeyaan ayaa loo yeedhay dood baa markaa dhex martay culimmadii iyo isagii waxaa nidhi ninkan waa nin maaragtay dee cilmi badan soo bartay hadalka jadalka iyo sida loo hadlo iyo muranka iyo doodahana soo soo galay wuu ka awood bartay nimankii iyo culummadii joogay subxaan allah joogay markaa waxa weeyaan dowladdii muraabidiinta gaar ahaana waqooyiga africa ilaa iyo waxaa la dhahayaa cali ibnu yuusuf ninkii markaa waxa weeyaan cali ibnu yuusuf ee madaxda ahaa wuu ooyey oo wuu ilmeeyey markuu arkay in maaragtay macaasidii badatay oo waxyaalo badan oo dembiye badan dadkii ay galeen oo aan war u haynin qaarna laga yaabo inuu war u hayay oo uu ka gaabiyey markuu maqlay ayuu ooyey marka mid baa jirta halka joog mid baa jirta cali ibn cali ibnu yuusuf yacni nin khayr ka madhan muu ahayn way jirtay yacni gaabis ay dowladdiisu ku kacday oo qaladaad ay galeen way jireen ama ay gaabis ay ka gaabiyeen dadka maaragtay xumaanta ku kacaya inay edbiyaan laakiin haddana khayr may maqnayn oo muslimiinta way difaacayeen oo sharciga islaamkay wax ku xukumayeen oo waxyaalo badanoo khayra bay dee la imanayeen ha subxaan allah marka waxa dhacday eh, markii doodii ay dhammaatay ninkii malik la dhihi jiray culummada waqooyiga africa ka mid ahaabaa dhegtuu saaray cali yuusuf buu la hadlo wuxuu yihi ninkan soomaad aragti ninkan maanta waxa weeyaan gacantaad ku haysa war maanta intaad ninkan qabato jeelka ku tuur hadhow tole intaad khasnada dowladdaad oo dhan kici lahayd sidaad ula dagaalamayso ninkan maanta qabo dabadeedna wasiirkiisii baa la hadlay ninkuu isagana wasiiru ahaa wuxuu ihi niyahow sawdiyu ooyaayay markaad meesha fadhiday sadiimka ooyaya laha ninkani hadal wanaagsan buu ku hadlay markuu mawcidada iyo waanada u waday sheekhu ah, subxana alla maxaad ka xidhaysaa marka wuu iska sii daayey subxana wuxuu dhahay taladii wasiirkuu qaatay manuu xidhin wuu sii daayay marka waxaasoo dhan waxayna tusinaysaa in maaragtay ninkan khayr aanu ka marhnayn ninka lalada cali yuusuf inaanu khayr ka marnay ninka eh, dowladda madaxda kaa mar hadii dowladdiisu ay xukunka islaamka sharciga islaamkana wax ku xukumayso wixii gaabis ah ee ay ku kacaanna in lala saxo oo lala maaragtay garab galo lagu caawiyo weeyaan in laga hor yimaado oo khaariji lagu noqdo oo lagaga soo horjeesto oo lagula dagaalamo haadaa min alkhata waa qalad weeyaan cidda ka hortimaada timaada dowladdana waxa weeyaan waa khaariji madaxa in loo dheereeyo bay diinta islaamku qabtay nebigeena wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanah wa tacaala nabiyullahi maxamed wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka iimaanka ah aimada waa aacada aimada waa layna faray ilahay layna faray waaiicu llaha waaiicu rasuula wa ulilamri minkum adeeca ilaahay iyo rasuulkiisa iyo dadka sidoo kale ulilamriga ah ulilamriga waxa weeyaan haddii ay sharciga islaamka wax ku dhaqayaan wax ka qaldan yihiinse waad ku adeecaynaa leanno fitna dhacaysa haddii mar walba layska hor yimaado oo mar walba maaragtay dowladda laga hor yimaado oo eh, qalad yaroo kastoo dhacaba maaragtay dowladda Eh, inta lagu eedeeyo la dhaho waxa weeyaan waan ka soo horjeednaayo waan la dagaalamaynaayo o magaalada burburinayna muxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa in daraba dahraka wa akhada maalak waad u samraysaa xataa hadduu ninka maaragtay imaamka ah ama ninka madaxda ahi uu dhabarkaaga garaaco oo uu jeedal ujeeda la dhaco xoolahaagana u qaato xataa xoolahaagiibuu qaatay oo dulmi ku qaatay waa ninkii madaxda ahaa u samir laanna odo eegaya maslaxada guud danta guud eeg danta guud eeg subxaan allah haddii aad kacdoon ka ka bilowdo wadanka dhexdiisa oo fitna aad ka bilowdo waddankiioo maaragtay dagaalla ay meeshii ka hurtaan waxa meeshaa ka dhacaysa maxay fitna dhacaysa dowladna sida u dhalato waxa weeyaan way adkaanaysa soomaalida waxay dhahdaan dowlad liidata oo tamar yar baa dhaanta dowlad la-aan waa run weeyaan hadalkaas rasuulkeenana sheegay calayhi salaatu wasalaam ah, subxaan allah wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaan maxay a'imo aada waxna ku ah, ku diidaysaan waxna maaragtay ah, inay diinta ka haystaan baad u malaynaysa adeeca buu yidhi rasuulka ilahi wuxuu noo sheegayna inu adeecna marka kolkaa wax weeyaan in laga hor yimaado ma wanaagsana ma ile fitna meeshii dhacaysa marka fitna dhacaysa walidalik xadiid kaleba wuxuu tilmaamayaa mar haddaad doorateen ikhtiyaarka markaa u doorataan nin madaxda ka mida oo nin kale uu yimaado kaa madaxa ka go madaxa ka go leesh leanu dowladda islaamku burburinaya imisaa maaragtay kacdoonna wadanka wadamada muslimka lagu haya ha ah, subxana allah la ilaha illa allah oo waxa weye waxaasoo balaayo ahay ka dhacda kaa maaragtay xukun ah ee maaragtay ninkii aad doorateen ka hor imanaya madaxaa la goynaya leanno maslaxada islaamka ku jirto waana xadiis saxiixu nabigeenu sheegay weeye sala allahu calayh waalihi wasalam ma rabaan maxay inaynu degno mar haddii dowladdii maaragtay la burburiyo dowlad la burburiyo subxaan allah maxaa ka dhalanaya waa taa dee soomaalidu maxay ka haysa isweydii mid dowlad iyo kastoo timaada waad ka hor timaadaa iyo isweydii la ilaha illa allah ka dhalanaya waa fitna weeyaan caalamka islaamka eeg waxa ka dhashay maaragtay subxaana marka waxa weye inaad iska samirtid ood caawisid ood kaalmaysid ood u nasteexaysid dabcan haa waa waajib inaad u nasteexayso wanaagga u sheegta mar haddii uu islaamkii wax ka haysto mar haddii maaragtay sharciga islaamka uu wax kaga dhaqmayo waxa ka qaldan la sax oo maaragtay ku taageer intaad fitna iyo dhibaato iyo ku aloosi lahayd dowladda waana ta dhacaysa ee maaragtay maxamed ibnu tuumart uu sameeyey subxaan ee wadanka maaragtay meesha ka dhacaysa marka aanu aanu aragna marka waxaa dhacday maxamed ibnu tumart ninkii la dhihi jiray subxaan allah eh, markii uu shirkii uu kasoo baxay wuu iskaga yimi magaaluu tegay la dhahdo maxay eh, tain melik waa meel buur ku taalla marka meel yaroo buur ku taala buu tegay subxaan allah meeshiibuu ciidamuu ka aasaastay wuxuu markaa waxa weeyaan eh, ninkaasi uu sheegtay wuxuu sheegtay inuu cusmadu sheegtay cismadii markaa shiicanima meesha lagu jira cismada waa maxay ma dembaaba buu yidhi dabcan cismada waxaa macsuuma nebi un nebi un baa macsuuma insaanka inta kale maaragtay dee dembiya way ka dhacaan subxaan allah hase ahaatee shiicada fikradoodu waxay tahay iyaga aimadoodu ama imaamiyadoodu ma dambaabaan aimadoodu ma dambaabaan yacni nimanka madaxda u ah marka isagina wuxuu sheegtay nacuudu billah inuu macsuum yaho aanu dambaabin run ahaantiina isagu wuxu ahaa maaragtay nin adduunka ka saahiday oo maryaha kuwa u qallafsan xidhan jiray oo bakooradiya sidan jiray oo markuu dadka la hadlayo nin qur-aan akrin badan ahaa oo diinta aada u yaqaanay oo hadalkii maaragtay bartay oo axaadiistii bartay weeyaan oo zaahid ah ha zaahid ah subxaan allah laakiin wuxuu ku daran yahay maxay subxaan allah markuu uu wax ka reebayo xumaantana si shiddo ay ku jirto iyo maaragtay cunfi uu ku jiro dadka uga reeba waxa kaloo mushkilad kalea soo baxday oo ah waxaa la yidhi mahdi buu sheegtay mahdi ayuu sheegtay mahdiguna waxa weeyaan <laughs> waa mahdiga maara mushkilada jirta weeyaan iminka meel walba mahdi baa laga sheegtaa subxaan allah mahdigii baan ahay buu dhahaya subxaan allah laa xawla walaa quwata illa billah waxa kale uu sheegtay in dowladda muraabidiintu ay yihiin mujasima mujasimadu waxa weeyaan wuxuu uga jeedaa maadaama dowladda muraabidiintu ay ahaayeen dad ahlu sunna ah oo sugaya sifooyinka nebi ilaahay subxaana wa tacaala sifooyinka ilaahay uu leeyahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisa wanaagsan wuxuu ku tilmaamay inay yihiin mujasima marka mujasimada siima dhex galayna waa howlo kale marka arrintaa markuu mujasimada uu ku tilmaamay waa kuwa jismiga u yeelay ilaahay buu ku tilmaamay nacuudu billah dabadeedna wuu gaalaysiiyey marka dadkii dowladdii muraabidiinta ahayd ayuu gaalaysiiyey waxaa kalou yidhi inta askarta ah ee u shaqaysana waa gaalo waxa taageersana waa gaalo fa kafara almuslimiin muslimiintii buu gaalaysiiyey marka subxaan allah markuu gaalaysiiyey maxaa ka dhashay markaa markaan haddana jihaad buu ku iclaamiyey oo dagaal buu la galay marka subxaan allah barbardhig waxaa iminka jira caalamka islaamka saa u barbardhig bilaahi calaykum waxa weeyaan taariikhdu weligeed ba dhici jirta waxaanaad iminka arkaysaan weligeed ba dhici jirta waa wax la yaqaano weeyaan oo macruufa weeya marka wuxuu iclaamiyey inuu dowladda muraabitiinta uu soo horjeedo subxaan allah oo ula dagaalamo marka wuxuu aada u sahlashaday dhiiggii muslimiinta dad badan buu laayay subxaan allah dadkii maadaama culimadoodii firi dadkii culimadoodii maadaama isku mashquuleen iyagu subxaan allah oo aynu nidhi waxyaalo kale ku mashquuleen oona asalkiiba ahayn ay ku mashquuleen waxaa dhacday inuu eh, dadkii uu ka dhaadhiciyo fikradiisi deetana dad badan baa u yimid oo fikradiisii fikraddiisii qaatay eh, ictiqaadkiisii oo kalena qaatay waxay gaalaysiiyeen dowladdii muraabidiinta waa dowladdii muraabidiinta weeyaane maaragtay uu shiikhii aasaasay raximahullah ee muslimiin muslimiinta guulaha waaweyna inta alleeg u keentay weeyaan subxaan allah dagaallaha markaa dhacay layskaga horyimi ilaa sagaal dagaal baa meeshii ka dhacay ama macrako mawaaqic kala duwan oo lagu hoobtay oo dadkii muslimiinta isku laayeen subxaan allah waa muslimiintii isku laayeen marka wuxuu ciidamadiisa u bixiyey muwaxidiin kuwa tawxiidka yani kuwa ilaahay kali yeelaya magacaasna waxa magac khatar weeyaan waayo muwaxidiin wuxuu u yaqaanay jamaacadiisoo keliya kooxdiisoo keliya kuwa kalena waa kayrulmuwaxidiin ilaahay ma kala yeelayaan taasoo macnaheedu ay ka dhigantay intuu dadkii kale uu gaalaysiiyey nacuudu billah nacuudu billah marka dowladdii muwaxidiinta iyo muraabidiintii dagaalo badan baa dhex maray ilaa sagaal dagaal baa nidhi subxaan allah dagaal ka mida waxa weeye waxaa ku dhintay shan toban kun oo qof baa ku dhintay hamsata cashara alf muslim shan toban kun oo muslimna lagu dilay dagaalka yaa feriya markaa walaalayaal bilaahi calaykum fitnada ee kumaan kun oo qof oo muslima maxay u dhinteen subxaan allah subxaan allah dagaal kale oo la dhaho buxayra waxaa lagu dilay afartan kun oo muslina lagu dilay laa xawla walaa quwata illa billah afartan kun oo muslina ayaa lagu dilay waana niman ku dagaalamaya waxa weeyaan e, waxaanu rabnaa inaanu munkarka iyo macaasida iyo dembiyada aan ka reebno mujtamaca war ma munkar iyo mxumaan baad ka reebi mise kursi doon baad ila dowladdaad la dagaalantay ma kursi doon baad subxaan allah nin kursiga lada u dagaalamaya baa tiri subxana allah la ilaha illa allah waa kursi doon laa xawla walaa quwata illa billah waxaa markaa waxa weeyaan calaa kulli xaal ninkii u dhintay maxamed ibnu tumart la dhihi jiray isagoo maaragtay dardaarmaya oo inagina nin zaahida buu ahaa dardaarmaya oo nolosha nolosha maaragtay adduunyada ka saahiday waxyaala badan maaragtay oo adduunka u furmay ka fogaaday ayuu maaragtay u geeriyooday wuxuu dardaarmay inuu madaxu noqdo oo uu amiir ugu yeedhay ninkii aan aanilima wuxuu kula kulmay magaalada mahdiya ee la dhihi jiray abu maxamed cabdilmumin ibnu cali alkumi ha abu maxamed ibn cali cabdilmumin eh, ibnu cali al alkumi ninkaas ayaa wuxuu noqday subxaan allah amiir ka noqday ciidankiisii dagaalo badan baa dhacay dabcan guud ahaan eh, siddeetan kun oo muslima ah lagu dilay goobaha oo muraabidiintii iyo muwaxidiintii ay isku leynayeen aakhirkii markii dambe dowladdii muraabidiintu way dhacday waa la jebiyey magaaladii maraakish ayay muwaxidiintii galeen way qabsadeen magaaladii maraakish subxaan allah maraakishna waxay caasimadii dowladda muraabidiinta ayay ahayd ee uu aasaasay yuusuf ibnu tashfin dabcan intii dagaalada lagu jiray nasaaradii way ka faa'iidaysatay oo weeraro ayay soo qaadeen laba dagaal oo ay soo qaadeen bay ku awood bateen meelo badan oo kale magaalada waddanka andalus oo ka mid tahayna way qabsadeen leanna waxa way khilaafka muslimku markuu bato waxa iyo wax ka daranaya dhacaysa subxaan allah markaa waxa kacday oo aasaasantay dowlad la dhaho dowlatulmuwaxidiin dowladdii muraabidiinta way dhammaatay dowladda waxaa meesha la wareegtay dowladdan la dhahdo muwaxidiinta marka insha allah casharka soo socdaynu ku balballaadhin doonaa dowladda muwaxidiinta ee iyaduna maaragtay ka aasaasantay waqooyiga africa iyo howlaheedii insha allahu tacaala baarak allahu fiikum soo dhawaada haddii aad wax su-aala casharka ka qabtaan jasaakum allah khayra السلام عليكم wacalaykum after subxaan allah bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabi alcaalamiin binastacinuhu calaa umuuri dunya diin marka hore waaba qalab in carruurtaada ay bible bartaan walciyaadu billaahi rabi alcaalamiin eh, markaa taasaa horta qaldan iyo inaad iskuol kristana aad geyso nacuudu billah taasina waa qalad labaad kolka waxa weeyaan dee waxa u wacan oo sababtaas keentay waxa waa dugsiga iyo iskuulka iskuolkay bartaan iyo kutubada ay soo qaataan marka kutubadaas oo kale ma banaan in carruurta la baro leanno cilmi male aqoonna male iskuulka noocaas oo kalena uma banaana in ilmo yar la geeyo muslima uma banaana iskuulka noocaas oo kale ka baxaan ka saar markaa waayo waxa weeyaan gaalnimay ku baranayaan walciyaadu billaah ilaahay baanu ka magan galnay su-aashaada haddaan usoo noqdo nebi yuusuf baa maryan guursaday taas waa riwaayad weeyaan leanna nebi yuusuf iyo maryan waxa u dhexeeyey kumaan kuna sanadood baa udhexeeyey subxaan allah waxay isu dhowmayahayn yuusufka ay u jeedaan ma aha nebi yuusuf calayhi salaam yuusufka u jeedaan ee guursadeen maryama waxay u jeedaan in la dhahdo yuusuf annajaar the joseph the carpenter yuusuf annajaar yuusufkii maaragtay nijaarka ahaa waana waxa weeyaan e, nebi ciise dabcan sidaan ognahay calayhi salaam hooyadii baa dhashay oo waxaa la dhahdaa maryam hooyadii calayhi asalaam e, maryan markaa gabadh waxay ahayd cadiraa yacni gabadh bikraa bay ahayd markay dhalaysay maxay nebiyullaahi ciise calayhi salaam cid hadda ku horqabtayna may jirin ilaahay baa subxaana wa tacaala qaab mucjise ah ilaahay subxaana wa tacaala ayuu maaragtay qaab mucjisaa buu nebi ciise ugu dhashay oo aabba la-aana taas waa kow waxa dhacday marka kristanku farsamadan way yaqaanaan waa kristan cusub iminka soo baxa waxaa la dhahdaa kristanka noocaas waxaa loo yaqaanaa waxaa la dhahdaa allahuma salli ala maxamed shahuud lacyaan ayaa la dhahdaa waa kristanku waa kumanaan nooc weeyaan marka kristanka rumaysan inay inuu nebi in ninka la dhahda yuusuf uu qabay maryamo uu qabay waa yahuudda loo waxa weeye waa kristanka yahuudoobay ee loo yaqaano shahuudulacyaan shahuudulacayaan baa la dhahdaa magacooda afka ingiriisiga wuu iga loonsan yahay iminka waan soo xasuusan doonaa marka waxay dhaheen yahuuddu waa kuwii ku tuhmayn maryama inay maaragtay wiil aan sharci ku dhalan inay dhashay wiil ibnu zina ah inay dhashay bay ku tuhmeen taana qur-aankay ku caddahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala inoogu sheegayo wa bikufrihim wa qowlihim calaa maryama buhtaanan cadiima waxaa yahuudda lagu lacnaday gaalnimadooda kow iyo been abuuradkii ay ka sheegeen maryama oo ay dhaheen maaragtay wiilkan aad dhasho nebiyullaahi ciisa sharci ayaad ku dhasha markaa yahuuddu ilaa iyo weligood laga soo bilaaba beriga markii nebi ciise uu dhashay ilaa iyo hadda nebi ciise waxa u yaqaanaan waladu zino walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin waxa u yaqaanaan maxay waladu zino markaa waxa weeye yahuud iyo kristanka dagaalo badan baa dhex mari jiray oo ay kristanku ku layn jireen yahuudda oo ay dhihi jireen ilaah iyagiibaad ku tilmaamteen waxa noocaas oo kale aad waladisino ku tilmaamteen dabadeed maxaa ku dhacay waxay sameeyeen farsamo kale keeneen marka waxay dhaheen oday la dhihi jiray yuusuf annajaar oo oday weyn oo meelaha fadhihi jiray eh, meelaha wax lagu caabudo raahib ahaa oo da-diisu ahayd dhowriyo siddeetan jir ayaa wuxuu guursaday gabadhan la dhahdo maryama bintu cimraan oo gabadh da ahayd oo koobiyo toban jir ahayd jehovah's witness waka inankaasa isoo qoray yahuudda waxaa la dhahdaa kooxda jehovah's witness shahuudul acyaan waa kuwa waa kristanka yahuudoobe weeyaan marka waxa weeyaan waxay sameeyeen waxay dhaheen yuusuf baa wuxuu qabay oo uu guursay yuusuf najaar waa yuusufkii najaarka ahbaa wuxuu qabay maryamuu qabay marka markaa nabi ciise calayhi salaam hooyadii waxa weeyaan yusuf baa dhalay nebi ciise bal yuusuf baa dhalahe nebi ciise ayay dhaheen ayagoo maaragtay ka ordaya maxay ayagoo ka ordaya ceebtii ay yahuuddu sheegaysa ee lahayd waladuzino markaa waxay dhaheen yuusuf najaar baaba maaragtay qabay marka nebi ciise markuu dhalanayay si caadi oo sharciya buu u dhashay oo qaab mucjisadii iyo miracalkii uu ku dhashay ayay meesha ka saareen waxaana ku kalifay yahuudi baa ku kaliftay caayay jirtay nebi ciise calayhi salaam iyagoo waxay isleeyihiin difaaca laakiin walciyaadu billah waxa weeyaan kufri kale iyo gaalnimo kale ku dhaceen undur ilaahay siduu uga warramay yahuudda iyo kristanka ilaah wuxuu dhahay subxaana wa tacaala ya ahlaalkitaab laa taqlu fii diinikum waar ahlulkitaabow waa yahuud ya nasaaro ha ku xadgudbina diintiin ha ku xadgudbina dhombi extremisist ha noqonin xadgudbayaal iminka annaga inoogu yeedhaan muslimka igu yeedhaan inay yihiin maxay extremisist ilaahay ayaga ayuu ku yidhi xadgudbayaal baa tiidin waayo mid qolana wadda qarjeexa bay martay oo yahuuda oo ku tilmaamay nebi ciise inuu yahay waladuzino qolo kalena wardo kaleo qarjeexay martay oo waxay ku tilmaameen nabi ciise inuu yahay ilaah inuu yahay marka waa laba diimood oo iska hor imanaya oo weligood ba isla dagaalami jiro iyo waa kuwii kristanku dhihi jiray e, yahuuddu waxay dileen ilaahay bay dileen walciyaadu billah waa ku dhihi jiray dhammaan waa kuwii dileen ilaahay dilay maaratay lagu leyn jiray maaratay yahuudda lagu leyn jiray subxaan allah calaa kulli xaal waxaasoo dhan waa buhtaan iyo been abuurad iyo ifki ay samaysteen weeyaan waana kadib iyo been abuurad weeyaan xataa baybalka kuma taallo warkaas baybalka ay haystaan kuma taallo laakiin nimankana alifay shahuud lacyaan jehovas witness ayaa alifay leanno diinta kristanka baybaladoodu maalin walba baybal cusub baa soo baxo ay samaystaan oo alifaan oo gacmahooda ku qoraan waxaan kutubadoodii hore ku qornayn ayay sameeyaan marka waa sheekada halkaasi kasoo jeedaa ma aha nebi yuusuf calayhi salaam ee yuusufka ujeedaan waa odaygii yuusuf ibnu najaar waa yuusufkii najaarka ahaa ama joseph de carpenter la dhihi jiray ayay dhaheen wuxuu qabay maryama calayha asalaam waana arintii waxaan xasuusta arrin maaragtay latiif ah. iyo qiso yar baan ii waxaa dhacday markaan ciyaal iskuulka ahaaba macalinkii religionka noonoo dhigi jira gaal weeyaan wuxuu noo barayaa markaa in in yuusufkaasi uu qabay maaragtay maryama uu qabay hadhow tula wuxuu yidhi maryama odaygeedu wuxuu ahaa josefta carbenter yuusufkii nijaarka ahaa gabadh maaragtay swidhisha oo gabadh yara oo waxanba fahansanayn ayaa madaxa isqabatay subxaan allah waxay tidhi ciise sowkii laa ahaa maxay sowkii ilaahay ahaa oo ma nijaar buu noqday <laughs> ila ilaahayba u taqaanay aabbihii subxaana allah la ilaaha illa allah deetana waxay ku tii wuxuu ku yidhi maxay aabbihiina wuxuu ahaa nijaar markaa waxay tidhi ilaahayma nijaar ba laa xawla walaa quwata illa billah undur sida ilaahay diintiisa ugu cayaaraan fiiri marka say ugu ciyaaraan ilaahay diintiisa subxaan allah waana wax la weydiinayo weeyaan haddii ciise ilaah noqday liyagu waxay dhaheen ilaah weeyaane aabihima nijaar buu noqday markaa ilaahay baa nijaar noqday maya maahe waxa weeye markuu ciise jidhkiisu uu bani aadam yahayna yuusuf baa dhalay markuu jidhkiisu laahuudka uu yahay ilaahnimada uu yahayna ilaahay baa dhalay walciyaadu billah waa kufri iyo gaalnimo iyo balaayo weeyaan aynaan garanaynin meeshaas madrasada noocaas oo kalena caruurtu wax waalan ayay ku baranayaan ee ka saar ka saar ka saar ka saar intaanay caruurtu kaa falaagin ama gaalo kaa noqon hay hay wacalaykum salaam jazakum allah khayr jazakum allah khayr hay baarak allah fik